bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala whuwa shaykhu اlislaam ibnu teymiya fi kitaabihi alcaqiida alwasitiya wayu'minuuna bana allaha qaala liahli badrin wa kanuu halaaثamiئati wa bidcata cashara icmaluu maa shiئtum faqad gafartu lakum waxaan ku dhex jirnay maqaamka ay leeyihiin saxaabatu rasuuli illaahi fii quluubi اlmu'miniina wa khaasatan fi ahli sunna waاljamaaca marka wuxuu leeyahay yuminuuna waxay rumaynayaan dadkaas ahlu sunna ah biana allaha ilaahay qaala liahli badrin inuu u yiriyo ahlu badrin wa kaanuu halaatha miati cashara saddex boqol iyo dhowr iyo toban ay ahaayeen inuu ilaahay u yiri icmaluu sameeya maa shitum waxaad doontaan faqad gafartu lakum waan idiin dhaafay ahlu badrin badrin waxaa weeyaan waa makaan macruuf bayna maka walmadiina waxaa weeyaan nusiba ilayha alghaswatu almashhuura awalu ghaswatin kubraa waqacat bayna almuslimiina wa kufaari quraysh waxay dhacday sanadkii labaad min alhijra sababkeedana waa la yaqiinay oo markii muslimiintii maka laga soo bixiyey muhaajiriintii xoolahoodii iyo dhulkoodii lala wareegay yuu nabiga caleyhi salaatu wasalaam markasta wuxuu ku fikirayay dariiqa inuu helo dadka mu'miniinta ah xoolahoodii lala wareegay si uu u soo celiyo marka wuxuu maqlay abuu sufyaan inuu aaday safar asigoo majmuuca la socoto oo shalaqsi ay u socdaan oo shaam ay aadeen marka inay soo laabteen ay soo marayaan meesha tan iyuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu maqlay dhulkaa la yaqaano markaasoo wixii diyaar ah saxaabatuhu yuu yiri halay raaco saddex boqol iyo dhowr iyo tobanaa markaa diyaar ka noqoto nabiga hore u raacday calayhi salaatu wasalaam nabiga nebiga ulajeedadiisa waxay ahayd inuu e, qaafiladaas abuu sufyaan madaxda u yahay ee shaamka soo laabatay muxamala bibadaa'ici quraysh xoolihii quraysh oo dhan ay meesha saaran yihiin inuu kala wareego sidii ay bedel ugu qaataan abuu sufyaan nin maakir markaa waxuu ahaa eh, qabla islaam markuu islaamka galay haddii nin fiican oo saxaabi u noqday laakiin nin eh, xiilada dagaalkii waxasta yaqaano isla markii cuyuunu baa ka horeysay waxaa layihi wuxuu ogaaday inuu nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam jidka ugu jiro markaasuu jidkii caadigoo lagu yaqiinay uu ka wareegto jid saaxiliga ah buu maray markaasuu haddana eh, si degdeg deg ah iyuu haddana quraysh ugu diro wuxuu ri xoolihiina khataray ku jiraan ka soo gaaro marka reer makoo dhan oo dadkii kufaaru quraysh ah soo wada baxeen iyagoo quraabata alfin ah oo xoolahooda inay dhacsadaan awgeeday usoo baxeen markay meeshaas soo gaareen baa waxay yidhaahdeen ay ogaadeen in abu sufyaan ou fakaday oo markaa dhinacaas uu maray abu sufyaan risaalo ka daba dira wuxuu ri waan badbaadnee iska laabto abu jahalo waxau ri wuxuu yiri maya laaban mayno ilaa aan meeshaas aan ka tagno oo aan khamrada ka cabno gabdhaha ay noo heesaan carabtina ayna maqasho maalin dambe wax nagu soo dhiiranaa la waayo hore ka laaban mayna buu iri ilaahi subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan wuxuu ugu jaaziyey intii ou niyeysana in xumayd oo carabtina waxay maqleen haziimadoodii maxaan ku iraahdaa kibirkii ay wateenna dulli buu ilaahay ugu bedelay intoodii oo dhan marka saxaabada waxay ahaayeen oo nebiga la baxday dagaalkii ugu weynaayo galaa markaasuu ahay waxay jeclaan abu sufyaan oo kale inay gacanta ku dhigaan dagaalkan weyn uma ayna diyaar garoobin ilaahay intuu ka yiraha yusaaquuna ila lmowt wahum yanduruun ayaga waxay doonayeen marka abuu sufyaan inay la kulmaan ilaahayna wax kale buu doonay marka dantii waxay ku qasabtay in ayagoo sidaas ah ay ula kulmaan ay la kulmaan eh, kufaaru quraysh oo sida layaab kale u diyaar garowday nabiga bixikmatin min allahi madiina warqad uma usan oo ma codsanin in ciidama oo taageer ah in loo soo diro laakiin inta markaa la joogto buu ku dagaal galay nabiga caleyh salaatu wasalaam marka waxaa dhacday waxa weeyaan in ilaahay subxaanahu watacaala muminiinta gacan uu siiyo malaa'igtina ilaahay uu amar siiyo inay dagaalkaas ka qeyb galaan id yuuxii rabuka ila almalaa'ikati annii macakum fathabitu aladiina aamanuu saulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucba fadribuu fowqa alacnaaqi wadribuu minhum kula banaan malaaigta xataa sidaasay uga qeyb gashay marka dagaalkii sidii la ogyahay buu ku dhammaaday oo dadkii gaalada ahayd toddobaatanna waa laga dilay toddobaatanna waa laga qafaashay raggii waaweynaay oo kubara quraysh ka mid ahay oo abujahal iyo ugu mid ahayne meeshaasay ku baabi-een markaasaa inta lasoo aruuriyo buu nabiga ceel oo eh, mar hore biyaha ay ka gureen yuu nabiga ku wada tuuray kulligood markaasuu inta kor tagay buu wuxuu ri wou la hadlay markaa nabiga markaasuu wuxuu ku yiri inaa qad wajadnaa maa wacadanaa rabbunaa xaqan fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqa markaasaa nabigu waxaa ilaahay rasuulkiiso wax dhintay maad la hadlaysaa markaasuu nabigu wuxuu uri waladii nafsii biyadihi maa antum biasmaca limaa aquulu minhu waxa aniga aan leeyahay adinka sidaad u maqlaysin kagama maqlin badnadiin oo ayagana sida adinku u si lamid ah u maqlayaan marka ghaswadaas waa ghaswatu badrina lagu magacaabay markii ghaswadii dhamaatay iyuu nabiga ilaahay u waxyooday markaasaa waxaa lagu yiriyey ahlu badrin waxaad u sheegtaa icmaluu maa shitum waxaad samaysaan waxaad doontaan sameeya faqad kafartu lakum waan idiin dhaafay walidaalika ninka markuu badri yahay dembiga intuusan gelin hortiidaaba loo dhaafayba ilaahayna dabcan waa ka ilaalina shirki iyo gaalnimo ilaahay waa ka ilaalina dunuubta kalene markay dhacdaba horeyaa laga dhaafaya kulluhu min ahli ljanna maxaa yeele ilaahay ninkuu mar raalli ka noqdo ou dembigu dhaafo mar kale eh, ma uu caroonay marka ahlu badrin waxa weeyaan ay leeyihiin dadka kale waa ka fadli badan yihiin markaasuu uri wa biannahu laa yadkhulu nnaara axadu baayaca taxta ashajarati kama akhbara bihi nabiyu sala allahu alayhi wasalam bal laqad radia allahu canhum waraduu canhu wa kaanuu akhara min alfi wa yu'minuuna waxay rumaynayaan biannahu laa yadkhulu nnaara naarta inuusan galaynin axadun shaksi baayaca nabiga la mubaayacoodoo u dhaartay taxta shajarati shajarada hoosteeda kamaa akhbara bihi nabiyu sala allahu calayhi wasalam bal waxaaba dheeraad ee laqad radia allaahu canhum ilaahay raalli ay ka noqdeen may radia allaahu canhum ilaahay raalli buu ka noqday waraduu canhu asna raalli bay ka noqdeen wa kaanuu asxaabu shajara waxay ahaayeen akhara kuwa ka badan min alfin wa arbaci miatin kun iyo afar boqol bay ka badnaayeen qoladaas asxaabu shajara la yidhaahda waxaa loogu magac daray geedkii nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu hoostiisa hooskiisa fadhiistay xataa yataqiya min xari shamsi ou saxaabadiisa kula mubaayacoonay gaswatu uxud baa l gaswatu eh, maxaan ku irahdaa eh, xudaybiya waay nabiga caleyhi salaatu wasalaam markuu soo baxay madiina uu ka soo baxay ou maka doonaya inuu ku cumrayso asigoo aan kufaaru quraysh idinna kaga rabin yaa markuu kusoo dhawaaday ou xaramkii kusoo dhowaaday yay kufaaru quraysh ay maqashay markaasay isu diyaar garayeen waxay yidhaahdeen biduuni idnina inuu maxamed intuu maka soo galo cumraysta nabad uu ku badbaado waa inoo dhammaatay bay yidhaahdeen markaasay yidhaahdeen ma geli kartid intii meeshaas la gaarin yaa ilaahay nabigiisa calaamaad buu tusiyey calaamaadkii waxaa ka e eh, nabiga hashiisa calayhi salaatu wasalaam markii xaramka u soo dhowaatay bay iska fadhiisatay way dhaqaaqi diiday markaasa dadkii waxay yidhaahdeen saxaabadii oo nabiga la socday khala'at ilqaswa hashi nebigoo qaswo lalahay waxa weeyaan way daashay way fariisatay ayaga wax kale ma fariisana ma dareemayaan nebiga markaasuu u jawaab wuxuu iri wallaahi maa khala'at ilqaswaau wamaa daaka lahaa bikhuluqin walaakin xabasaha xaabisu lfiil fiiri marka nabiga caleyh salaatu wasalaam hasha in fariisato dhaqaaqi wayso wax kaluu ka akhriyay ayaga waxay u maleen mujarad inay daashay markaasuu nabigu wuxuu iri hashi macnaha ma ayna daalin taasna dabeecadeedana ma aha laakiin waxaa xabisay allihii fiilkii markii ay xabashadii soo duushay oo beydkii ilaahay inay baabi'isa ay u yimaadeen ou ilaahay shimbirihii aada ogeedeen ku difaacay allahaas oo ilaaliyey yaa maanta wuxuu doonayaa inaysan dagaalmaka ka dhicin markaasaa nebiga iyo saxaabadiisa la celiyey markaasuu nebigu wuxuu ku daray waladii nafsii biyadihi laa yasaluunii khudatan yucadimuuna fiiha xurumaat illaahi ilaa acdaytuhum iyaaha buur khuda ay i weydiinaya ma jirto oo ilaahay beydkiisa lagu weyneynayo <clears throat> ilaa waan siinayaa waan ku waafaqayaa buuri siin dagaal u dhicin marka waxaa bilowday wadahadala u bilowday nebiga cuhmaan buu ayaga u diray liannahu qaraabadiisa meesha ku badnayd inuu indhib soo gaaro lagama cabsanayn marka muddo la joogay baa dadkii waxaa soo gaaray saxaabadii iyo nebigiis in cuhmaan la dilay markaas buu nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu saxaabadii limubaayacooday maanta wuxuu ri haddii arrintaas ay dhacdo oo cuhmaan oo rasuul oon annaga dirsanay in la dilo gardarro aan geed loogu soo gabanin weeyaan marka waa inaan ku dagaalanaa oo aan meeshaas ku baabi'inaa buuri markaasuu nebigu wuxuu kula mubaayacooday an yuqaatiluu wa an laa yafiruu inay dagaalamaan maanta oo ayna cararin oo ay macnaha mowd ka cararin buu ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisa kula ballamay saxaabadiisa aayaad baa soo degtay oo laqad radia allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta الshajara facalima ma fii quluubihim faanzla asakiinata calayhim waathaabahum fatxan qariiba dadkaas waa oo ilah yihi ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allaha yad llahi fowqa aydiihim sidaasa aayaadkaasa ku soo degay marka arintaas markay u diyaar garoobeen yaa waxaa caddaatay cuhmaan inaan la dilin marka nebiga dagaalkii uu go-aansaday waa ka noqday wadahadalkii buu hore usii watay marka waxaa wadahadalkii uu ku dhamaaday markii dambe inuu nabiga sanadkan laabto ee sanadka dambe soo socdana uu macnaha cumrada yimaado marka arintii buu nabiga caleyhi salaatu wasalaam qaatay iyo shuruud badanoo dee aad adago nimanka isoo jeediyo ninkii naga tago adig ku yimaado inoo soo celisid ninkii adig kaa yimaadana aan kuu soo celinin nabiga calayhi salaatu wasalaam can dacfin kama ahayn laakiin ilaahay nebigu wuxuu ogaaday ilaahay inuusan dagaal uusan meeshan ka ogolayn maanta sababta waxaa weeyaan haddii eh, dagaal uu meeshaas ka dhaco dad badan oo muslimiin ah oo maka ku dhex nool oo mustadcafiin ah oo aan la garanaynin baa dagaalka ku dhammaan lahaa markaasuu ilaahay subxaanah wa tacaala dagaalkii wuu u diiday mu'miniinta inay meeshaas dagaal ku galaan dagaalkii maadaama loo diiday wax kaloo u banaan male inay wadhadalkaas wixii kasoo baxa ay qaataan ilaa qaar kamid ay u qalmi waayeen cumar uu yihi limaada nucطi daniyata fi diinina in ninkii muslim ahoo naga taga ninkii naga naga taga aan loola soo celinin ninkii muslim ahoo noo yimaada aan u celino makana nagala celiyo kayfa hada markaasuu nebigu wuxuu u jawaaba ilaahay baa rabbigayga wuuna ii gargaaraya amarkiisana khilaafi maayo markii dambe almuhim arrintaasaa lagu qaatay ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu fatxi mubiin inuu yahay heshiiskaas meesha ka dhacay liannahu dadkii mu'miniinta ahaa si tartiib ay islaamkoodii u qaateen dadki waa isdhexmareen nabad baa ka dhacday islaamkii wuxuu gaaray eh, maxaan ku ihaha guul iyo eh, maxaan ku ihaha cadad badan bay noqdeen daahirkeeda waxaa loo malaynaya wa xun inay tahay laakiin baatinkeeda waxi ilaahay maadaama meesha ay ku socoto khayr badan ay u noqoto inaa fataxnaa laka fatxa mubiina liyakfira laka allahu maa taqadama min dambika aayaadkaas baa soo degeen markii uu nabiga caleyh salaatu wasalaam meesha ka laabtay marka waxaa sababta ay tahayna ilaahay uu yiri lowlaa rijaalu min almuminiina wnisaء min almuؤminaati lam taclamuuhum an taطa'uuhum fatusiibakum minhum macaraة bgayri cilmi liyudkhil allahu fii raxmati man yashaa low tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaba aliima fiir aayaddaas waxay caddaynaysaa dagaalkaas waxaa looga baajiyey ilaahay inuu doonayay maka in la furto wadcigan wadci ka fiican in muslimiinta ay ku furtaan marka wadcigaas maalinka dagaalka hadduu dhici lahay siday wax ku dhammaan lahaayeen iyo markii nabiga calayhi salaatu wasalaam sanadkii sideedaad maka uu furanay farqi weynaa u dhexeeya xikmada ilaahay meeshaas ku jirta la garan maayo ilaa labadii xadath markaa isbarbar dhigtid mooye midda kale inaysan can dacfin ahayn waxaa kugu daliil ah eh, low tazayaluu alayidhi hadday dadkaas mustadcafiinta oo maka ku dhex nool hadday meel eh, ay ka marnaan lahaayeen dadkan kale ku dhex jiri lahayn lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima oo muminiinta kun iyo afarta boqol awood bay u heli kari lahaayeen inay dadkaasoo dhan ay wada dhammeeyaan laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa si ka fiican buu eh, muminiinta u diyaariyey marka ahlu eh, ahlulbayca ahlu baycati shajara dadkaas weeyaan qisadeedu waa dheeryahay wayashhaduuna way qirayaan buu iri nabiga wayashhaduuna dadkaas ahlu sunnada ah waxay qirayaan biاljanna bay u markhaati kacayaan liman shahida lahu rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisa ninkuu janno u markhaati kacay oo fulaanou jannaad galaysaan ninkuu nebiga yidhi ayagana waxa weeyaan way u markhaati kacayaan jannadii oo ahlu janno waabay leeyihiin waxaa kamid e kalcashara tobankii iyo wa thaabit bni qays bni shamaas iyo wagayrihim min asaxaaba dadka mubasharuun biljanna waa badan yihiin laakiin amhila ahaan tobankii oo loo yaqaano alcasharatu almubasharuun wa kuluhum min almuhaajiriin wa kuluhum min quraysh marka afar waxaa weeyaan abu bakr iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali khulafaa اraashiduun waay waxaa lixda kalena waxaa waaye saciid bnu zayd oo cumar bn khadaab ilma adeertiisi ah iyo wa sacd bnu abi waqaas iyo wa cabdiraxmaan bnu cawf iyo wa طalxat bnu cubaydillaahi iyo wa zubayr bnu اlcawaam iyo wa abuu cubaydata caamir bnu jaraax tobankaas weeyaan alcasharatu اlmubasharuun tobankaas waa ayib waxaa kamid a buu iri musanifka wa thaabit bni qays ibni shamaas ninkan wuxuu ahaa axadu khutabaai nabiy sal allahu alayh wasalam meelaha ragga waxaa la yihahda ragga gooba goobta ka hadlo ragga nabiga caleyhi salaatu wasalaam u hadla buu ahay markuu wufuudda la kulmay marka nin jahwariya sawt sawtkiisana aad uu codkiisa u dheeryahay markii ay soo degtay ya ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nabiy walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun aayadaas markii soo degtay yaa wuxuu ku cabsaday inuu yahay dadka ou camalkoodii ou buray ee gaalnimo ku dhimanayay sababta oo ah codkiisa kor uu u qaadi jiray markuu nebiga u hadlay aayaddii markii soo degtay buu gurigiisa ku haray ou asiga bada-a yuraajicu nafsahu aniga sida aan sameeyey iyo sida ilaahay uu noogaga hadlay ou yihi an taxbat acmaalukum dadka nebiga codkiisa codkooda ninka kor u qaadaya nebiga korkiisa oo nebiga markay la hadlayaan codkooda kor u qaadayo ixtiraam nebiga uma hayaan waxay taas keeni kartaa lihi dembigi in eh, camalkooda uu buro markaasuu nebiga ayaan markuu waayay ou nin u diray wuxuu iri ninkaas muxuu u maqan yahay maba arkay ayaantaane markii ninkii uu tagay wuxuu iri ilaahay wuxuu soo dejinayah aayaddaas wa ana aladii arfacu sawtii fowqa sawti nnabiy nebiga sawtkiisa iyo sawtkayga anagaa codkayga ka saramaray jiray marka sidaas daraaddeed camalkayga waa buray buu iri aniga ahlu naar baan ah ninkii wuu soo laabtay wuxuu iri nebigii iyuu u sheego thaabit bni qays ninkii ahay sidaasuu leeyahay nebiga mar labaad ninkii intuu celiy wuxuu iri fa akhbirhu waxaad u warantaa inaka qul lahu inaka lasta min ahli الnaar walaakinaka min ahli اljanna taas bishaaray noqotay liannahu codka markuu kor u qaadayay nebiga codkiisa codkaada ka saramari uma qaadayne nebiga difaaciisa iyo mabda'a nebiga oo wata siduu dadka ugu qanciya buu ka hadli jiray dadka laga hadlayana waa dadka jaahiliinta oo nebiga markay la hadlayaan nebiga hadalkiisa suu u hadla hadalka ay kula hadlayaan ka sareeya taasaa la diidaya oo nebiga wax ixtiraam aan u hayno laa tajcaluu ducaa'akum ducaaءa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda qolada lagu yiriyaa laga hadlaa qoladan laakiin dadkan fiican oo nebiga difaacaya uma jeedaan markaas ninkaas ahluljanna buu noqday waxaa kamid ee eh dadka ahlujannaa bilaal ibni rabaax uu nebiga yiri waxaan maqlay qajaftaadan jannada horteyda ka maqlay buu nabiga caleyh salaatu salaam ku yiri waxa weeyaan cukaasha ibnu muxsan ayaa kamid ah ninkii nabiga markuu yihi sabcuuna alfa min ummatii yadkhuluuna janata bigayri xisaab iyo intuu gacanta taagto yiri ilaahay rasuulkiisiyow udcu llaha lii an akuuna minhum markaasaa layihi anta minhum nin kale gacanta istaago markaasaa layihi sabaqaka bihaa cukaashaa layiri waxaa kamid eh sacd bnu mucaad cabdullaahi bnu salaam waxaa kamid eh aswaaju nabiy sal allahu aleh wasalam haddii la tatabuca dadka nebiga uu jannada ugu bishaaray waa badan yihiin marka ulajeedada waxa weeyaan annagoo nebiga hadalkiisa qaadanayno yaa ninkii si gaar ah janno loogu bishaareeyey yaan leenahay ninkaas ahlu janno waay ninka kalena wasfigiisa ninkii sidaa sameeya jannou galayaan leenahay laakiin dhihi mayna fulaanu adiga ahlu jannaa tahay laakiin ninkii mumin noqdo oo camal saalix sameeyo oo towxiidka ku dhinta anahu min ahli janna aan leenahay anaga wasfi waa kaas ayib markaasuu wuxuu ri wayuqiruuna dadkaas ahlu sunna waxay qirayaan bimaa tawaatara bihi naqlu naqliga wuxuu eh, kusoo tawaaturay tawaatur waxaa la yihahdaa alkhabr aladi naqalahu cadadu kathiir yastaxiilu eh, tawaaduhum cala اlkadib dad inay been ku kulmaan aan dhici karin aalaaf dad ma dhici kartaa inay fadhiyaan been aan wada sheegna ma ku kulmi karaan maya tawaaturkaasaa la yidhaahda wixii tawaatur oo macnaha ku soo arooray can amiiri اlmu'miniina ka soo arooray caliy bna abi aalib wa gayrihi oo min ana khayra hadihi اlummati ummadan waxaa ugu khayr badan bacda nabiyiha abu ay rumaynayaan khabarka wuxuu ku sugnaaday ee nabiga uu ka ansaxo ka tawaaturay oo cali iyo keyrkiisa ay wariyeen inay ummadan nabiga kadib abuubakrin ummadan ugu fadli badan yahay huma cumar uu ku xigo wa yuthalithuuna bicuhmaan cuhmaanay ku sadexaynayaan wa yurabicuuna bicaliyin calina way ku afaraynayaan kamaa dalat calayhi alaathaaru siday nabiga sunnadiisa ay tusisay wa kamaa ajmaca asaxaabatu saxaabada say ugu ijmaaceen calى taqdiimi cuhmaana cuhmaan inay hormariyaan fi lbayca markii cumar bn khadaab oo u dhintay lix oo saxaabada kamid ahoo cuhmaan iyo caliy bni abi aalib cabdiraxmaan bn cabdiraxmaan bnu cawf azubayr bni cawaam ay ku jiraan dalxat bni cubaydillaahi ay ku jiraan iyou yiri lixdaas ayna ka bixin madaxnimada mid kamid ah la doorto lixdoodii marka saddexa isbixisay saddexaa soo hartay cuthmaan iyo maxaan ku irahdaa cali iyo waxaa weeyaan cabdiraxmaan ibnu cawf saddexdii cabdiraxmaana isbixiyey markaasuu uri aniga marka khiyaar halaysii midkiinaan ninkaan doorto in eh, madaxda islaamka uu noqonay cabdiraxmaan ibnu cawf marka saxaabadii oo dhan you shuur ula laabtay xataa shaawara anisaaa fii khuduurihina markuu kulligood wada waraystay wa ra'aahum anahum laa yacdiluuna can cuhmaan radia allahu canhu kulligood waxay ku ijmaaceen inuu cuhmaan eh, kaga haboon yahay ou kaga owleysan yahay min cali bni abi aalib markaasuu cuhmaan khilaafadii uu u doortay ou yihi waxaa weyaan adigan madax kaa dhigay marka eh, ninkaas wuxuu ku cuhmaan wuxuu ku hormariyey liannahu muhaajiriinta asaarti a doortay markaasuu e, daara qudni wuxuu ri man qadama caliyan calaa cuhmaan faqad asraa bilmuhaajiriin walansaar ninkii yiraahdo cali baa fadli badan cuhmaanuu ka fadli badan yahay wuxuu xaqiray buu iri muhaajiriintii ansaarta liannahu ayaga markii la weydiiyey cuhmaanay hormariyeen oy khilaafadii u doorteen marka in cid kale macnaa la yihahda cuthmaan waa laga fadli badan yahay dadkaas ra'yigoodii oo meel lagu tuuray noqonaysa marka taas weeyaan maca ana bacda ahli sunna ahli sunna qaar kamida eh kaanuu waxay ahaayeen yani fi bidaayati اlamri qad ikhtalafuu fi cuthmaan wa cali bay isku khilaafeen bacda itifaaqihim calى taqdiimi abi bakrin wa cumar cumar iyo iyo iyo abubakrin inay dadka ka fadli badan yihiin marka isku waafaqeen ya waxay isku khilaafeen cuthmaan iyo cali yaa fadli badan ayuhumaa afdalu bay isku khilaafeen yaa fadli badan faqadama qowmun waxay hormariyeen cuthmaan wahum ljumhuur wa sakatuu markay yihaahdeen afdalu hadihi umma abu bakrin huma cumar huma cuthmaan waana aamuseen wa sakatuu saas cali ma ina sheegin ayib warabacuu bicaliyin lafdigaas waxaad moodaa in uu khalal ku jiro aw rabacuu tamaam aw in la geliyo waa aw rabacuu bicaliyin cali bay ku afareeyeen oo markay yidhahdeen afdalu hadihi lumma abu bakrin huma cumar huma cuhmaan huma cali qaarkood yidhahdeen qaarna way aamuseen oo afdaluhaa abu bakrin uma cumar uma cuثmaan waa aamuseen wa qadama qowm caliyan qoom kalena waxay hormariyeen cali oo waxay yidhaahdeen abu bakrina u fadli badan uma cumar uma cali uma cuثmaan wa qowm tawaqafuu qoomna waxay yidhaahdeen cuثmaan iyo cali waxa fadli badan ma naqaana bay yidhaahdeen labadoodaas laakiin abu bakrin cumara laisku waafaqsan yahay ثuma qaala الmuصنifu lakin istaqara amru ahli الsunati ahlu suna amarkoodu wuxuu ku dhammaado ku istaagay calىa taqdiimi cuثmaan ثuma cali calىa taqdiimi cuثmaan in la hormariyo calىa caliyin ثuma cali lagu xijiyo sidaasay ay macnaha amarka markii dambe khilaafkaas fii bidaayat اlamri buu ahaa marka dambe waxa weeyaan istaqara amru ahli suna calىa taqdiimi cuثmaan cuثmaan in la hormariyo oo calىa caliyin laga hormariyo waa markaa calina afar looga dhigo sidaasuu musanifka yiri markaasuu wuxuu ku sii daray wa in kaanat hadihi اlmasأalaةu masaladan haba ahaato waxaan u jeedaa buu iri masalata cuثmaan masأalaةu cuثmaan wa caliyi wa in kaanat hadihi اmasأla laysat min اlusuuli kamid ma ah alatii usuulka yudalalu lmukhaalifu fiiha ninkii khilaafa dadka aan lagu eh, baadi xukminaynin cinda jumhuuri ahli sunna masaladan oo taqdiimu cuhmaan calaa caliyin aw caliyin calaa cuhmaan ka mid maha usuul oo ninkii mid eh, ka mid e qaato laleeyahay daal mudil baa tahay laleeyahay ma ah waa masala oo eh, ijtihaadiye ah ninkii midkood hormariya midka kalena macnaha kadib mariyo nin macnaha lagu dambi xukminayo oo waxa weeyaan waa dhunsan tahay laleeyahay ma ah waa mas'ala qariiba muxtamala ah ayib taas waxa weeyaan min xayثu اlafdaliya saasaa laga hadlaya walaakina alatii mas'alada yudalalu fiiha dadka lagu dhuminayo oo ninkii dadka khilaafo waa baadi baa tahay lagu leeyahay mas'alaة اlkhilaafa weeyaan wadalika anahum yuminuuna ahlu suna waxay rumaynayaan ana alkhaliifata bacda rasuuli illaahi rasuulka ilaahay kadib ninka u khaliifada abuu bakrin ou ahay wa cumar ay huma cumar buu ahay huma cuhmaan buu ahay huma cali fadliga yaa fadli badan khilaafkaas fii bidaayati alamri waa jiray laakiin masalada khilaaf ka joogin siday ay khilaafada ama madaxnimadooda say u kala horeeyen inuu abubakrin khaliifada koobaad u hay cumar midka labaad u hay cuhmaan midka saddexaad cali uu ahaa ninkii ku doodo yiraahdo khilaafadii cuhmaan baadil bay ahayd oo waxa weeyaan abubakrin huma cumar khilaafada huma caliya khilaafa cuhmaan khilaafadiisa ma jiri ninka yiraahdo daal mudil weya ninkaas sidaasuu yiri ayib markaasuu uri waman طacana ninkii duro fii khilaafati axadin axad khilaafadiisa oo min haaulaai afartaas ka mid eh fahuwa adalu asaa ka baadiyeysan min ximaari ahlihi dameerka oo dadkiisa ay leeyihiin oo kasii dhunsan yahay waxaa dameer loogu magacaabay baa layidhi waxa weeyaan ablad اlxayawaanaat ka mathali ximaari yaxmilu asfaaran a ilaahay ku tilmaamay yahuudda miinimadooda markuu sheegay marka waxaa la yihi ninkaas awl man aطlaqa hadihi اlcibaara alimaamu axmed ninkii yidhaahdo abuu bakrin khilaafadiisa ma ansixin liannahu cali baa khilaafada iska lahay qasabuu ku qaatay asiga marka waxa weeyaan khilaafada ninkii ilaahay uu ka boobay ninkii yidhaahda ama cumar saas ku yidhaahda ama cuhmaan ku yiraahdo nin daal mudil a ah weeyaan haaulaai khilaafa khilaafadooda biikhtiyaari wal ansaar bay ku sugnaatay sidaasayna u kala horeeyeen ninkii yidhaahda khilaafada ma u qalmin ama khilaafadiisa baatil bay ahayd ama qasab buu ku qaatay ninkaas waa daal mudil weeyaan fiiri marka waxaa musanifka uu ka hadlayaa sida noo imaan doonto dadka raafidada ah oo shiicada saas qabaan kulu khilaafatin sabaqat khilaafata caliyin fahiy khilaafa baatilo yay leeyihin wa maqsuuba weeyaan xoog baa lagu qaatay ilaa daraja ay ka yidhaahdaan kaana hunaaka qur'aanu yanusu calaa khilaafati caliyin bacda annabiy sal alla alيh wasalam qur-aan baaba jiray oo inuu cali bni abi aalib nebiga dash khaliifa u yahay abuu bakrin baa xoog ku qaatay qur-aankii cali bni abi taalib ku soo arooray khilaafadiisa inuu sheegayo buu qur-aanka ka tuuray ou ka xadfay bay leeyihiin oo qur-aankii oo ilaahay inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun ilayl quraan muxaraf a ah weeyaan intaas waxay u sameynayaan tacasub iyo ghuluw fii xubbi caliy bni abi taalib oo abuu iyo cumar la nacay ciyaadan billaah marka dadkaas dad aada u xun weeyaan marka dadkaas hadday xun yihiin oo shiicada ah hadday xumaadeen oo ahlu beytki jacaylkooda ay ku xadgudbeen dadkii kale ay naceen annaga cagsigooda samay mayno oo dhihi mayno marka hadday dadkaas ay naceen dadkii kaleo saxaabada ah oo ahlu beytka ay gooni ay u jeclaadeen bal xubigooda ay ku xadgudbeen annaga dhihi mayna annagana aan ayaga mucaamaladooda cagsi u samayno oo ahlu beytka aan nacno saxaabadii kaloo la nacay aan jeclaana dhihi mayna kulligood waa wada jeclaanaynaa mid kasta maqaamka uu leeyahay la dejinaya marka wuxuu iri wayuxibuuna waxay jecel yihiin dadkaas ahlu sunna aala beyti rasuulillaahi rasuulka ilaahay ahalkiisa bay jecel yihiin wayatawalownahum way ka weli yeeshanayaan wayaxfaduuna fiihim way xifdinayaan oo wasiyati rasuuli illaahi wasiyata rasuuli illaahi rasuulka ilaahay dardaarankiisa ou ayaga dadkaas in la daryeelo ou u dardaarmay waxa weeyaan way u xifdinayaanoo way ilaalinayaan xaythu qaala nabiga markuu yidhi yowma qadiiri khummin meesha qadiiri khum la yidhaahdo khum waa nin magaciisaa layidhi qadiirkana waa ceel oo meel balli oo biyo ay galaan bayna maka walmadiina nebiga markuu ka soo laabtay xajat lwadaac ou meeshaas mansil ahaan u degay baa waxyaalihii nebiga dadka uu kula hadla waxaa ka mid ahay inuu yidhi udakirukum اllaha fii ahli beyti ilaahay waxaan ilaahay baan idiin xasuusinayaa inaad ahlu beytkayga aada ilaalisaan oo likownihim min qaraabatii ay yihiin aada daryeeshaan marka sidaas nebiga uuna yidhi yaan si gooni ah yaan ahlu beytka yaan daryeel iyo ixtiraam iyo maxaba gownia ah likownihim min qaraabati rasuuli illaahi ay yihiin ayib wa qaala ayda lcabaas wuxuu nabigu u yihi camihi waqad ishtaqaa ilayhi ana bacda qurayshin yajfuu bani haashim cabaas baa u sheegay nabiga u dacwooday ishtakaa bimacnaa waa u dacwooday wuxuu yidhi dadkii quraysh ahay waxa weeyaan si oo qallafsan bay reer bani haashim ula dhaqmayaan markuu yidhi faqaala nabigu wuxuu waladii nafsii biyadihi laa yu'minuuna xataa yuxibuukum lilaahi wa liqaraabati iimaankooda kaamil ma aha mana ansaxayo xataa yuxibuukum intay idinka jeclaadaan lilaahi liajli illaahi io waliqaraabati qul laa as'alukum calayhi ajran ila almawadata fi lqurba xataa qoladii baa lagu yiri kufaar quraysh hadaa diintii aan idiin keena iga diideen bal qaraabanimadii aan ahayn hataan isku ilaalino marka nebiga qaraabanimadiisa in la ilaaliyo waa xadiidkan waxa weeyaan fii sanadihi dacf laakin macnihiisa waa iska saxiix oo nusuusta kaloo soo aruurtay yaa waxaa weeyaan yuu qeyb ka noqonaya wa qaala nabigu wuxuu iri in allaha istafaa bani ismaaciila wastafaa min bani ismaaciila kinaanatan wastafaa min kinaanata qurayshan wاsطafaa min qurayshi bani haashim wastafaanii min bani haashim buu yiri xadiidka صaxiixa ah in allaha اstafaa ilaahay wuxuu doortay bani ismaaciilow doortay bani ismaaciil ismaaciil bn ibraahim khaliil laxmaan waa ismaaciil yuu ilaahay qabaa'ilka yuu ka doortay wاstafaa min bani ismaaciilna kinaana buu ka doortay qabiilka kinaana la yidhaahdo wاstafaa min kinaanana wuxuu ka doortay qurayshan quraysh waxa weeyaan min kinaana wastafaa min qurayshinna wuxuu kasii doortay bani haashim wastafaanii min bani haashim marka nebiga khiyaaru min khiyaar weeyaan marka reer bani haashim waa mukhtaaruuna min allahi tacaala waxa weeyaan dad oo daryeelis iyo qadaris la waa markaasuu musanifku wuxuu iri waxay macnaha xariirinayaan oy ka weli yeeshanayaan aswaaji rasuulillaahi nabiga xaasaskiisa ummahaati almu'miniina wa yu'minuuna waxay rumaynayaan biannahunna ayagii aswaajuhu inay yihiin nabiga zawjaadkiisa fi laakhira inay noqon doonaan markaasuu yihi khusuusan si gaar ah waxay aad u sii garyeelayaan khadiijata ummi akthari awlaadihi nebiga awlaadkiisa badigood hooyadood nebiga intuu caruur lahaa ama saddex wiil ama laba wiil qaasim iyo cabdullaahi wa huwa daahiru mutayab aayib asigaa la yidhaahda iyo afartiisa gabdhood oo islaamka ku soo gaareen oo macnaha waxaa weeyaan eh, zaynab iyo umu kalthuum iyo ruqiya iyo eh, faatima afartaas gabdhood iyo qaasim iyo cabdullaahi intaas oo dhan khadiija nabiga caleyh salaatu wasalaam u dhashay ibraahim ya maariya alqibdiya gabadhii la dhihi jiray oo loo soo hadiyeyna nabiga ay u dhashay isagana laba sana soo jiru kaga dhintay marka khadiija waxa weeyaan si gaar abay ah haddana yay ay leedahay maxaba gooni ah maxaa yeelay waxaa weeyaan waa ummu akthari awlaadii kow midda labaad wa awala man aamana bihi nabiga waxa rumeey ayda ugu horeysay wa caadadahu ku garab siiye calaa amrihi nabiga amarkiisa wa kaana laha minhu nabiga waxay ka ahayd almansilatu alcaaliya maqaam sarabay ay nabiga caleyhi salaatu salaam agtiisa ka lahayd marta caaisha markii nabiga ay dhimatay khadiija ou madiina jooga kaana yadkuru khadiija daa'iman ilaa caaisha ay ka masiirto qof duq ahoo ilaahay gabdho badan uu dad wadan kugu bedelay maxaad maalin kasta u sheegtaa buuri markaasuu nabiga wuxuu ri wax ayada iiga khayr badan ilaahay iiguma bedelin caruurteeda uu iga arsuqay ou ilaahay igaga arsuqay caruurteeda maxaan diintay igu garab siisay wax badan buu nabiga yiri ayada waxay kamid tahay khadiija min almubashariina biljana jibriil baa inta nebigu u yimid yaa waxaa nabiga uu ku yiri jibriil ilaahay baa ku salaamaya ku dhe jannadan beyt oo min qasabin oo macnaha aan aan wax xumaan aan lahayn ugu bishaaray khadiija baa lagu yiri marka si gooni abaa ah ayada ay maxabo gooni u leedahay wa khusuusan khadiija wasidiiqa iyo midii runta badnayd oo bintu sadiiqa ahayd alatii qaala fiiha nabiyu ou yiri fadlu caaishata cala annisaai fadliga caaisha ay dumarka ka leedahay wuxuu lamid yahay ka fadli thariidi thariidka طacaamka ah fadliga uu leeyahay calaa saa'iri طacaam thariid waxa weeyaan raashin yar oo oo maxaan ku yidhaahdaa sida mushaariyada camal u samaysan oo hilib iyo waxyaalo laysku dardaray ah oo markaa waktigaas jira raashinka la yaqaano ugu qiimo badan ahaa buu nebigu wuxuu iri siduu thariidka طacaamka kale ugu macaan yahay ugu wanaagsan yahay yay caaishana dumarka kale o dhan ugu wanaagsan tahay buuri marka dad baa waxaa lagu yaqaanaa inay ahlu beytka habeen iyo maalin ay wax ka sheegaan keli ah may ahlu beytka aan dhehna khadiij eh, eh, caaisha aan dhaha oo hadda shiicadan gaar ahaan kuwa ismaaciiliyada la yidhaahdo ilaa gaalnimay caaisha gaarsiinayaan yacni mowqifkii oo markii cali mucaawiya ay isdagaaleen yo waxay ka ku tirinayaan inay caaisha ay mucaawiya isgarab taagtay oo dadkii ay ku kicisay cali siday dhan uga noqdaan xaqiiqada jirtana waxa weeyaan caaisha radia allahu canha way baxday markii inay baxdana ma ahayn ficlan laakiin waxayna u baxday ijtihaad oo waxay tiriye dad badan baa waxaa lagu yidhi adiga umulmuminiina baa tahay hadii aad meeshaas dadka isku dagaalayaan aad ka muuqatid waxaa dhici karta in madaxaada daraadeed dadka ay ku heshiyaan dagaal aysan ku dhicin marka inaad baxdid baa wanaagsan sidaasay ayada ku baxday markaa markii dambena waa ka shallaysay oo dagaalkina ma ayna joojinin dad badanna waxay u fahmeen inay mucaawiya la saf ahayd dhibaato weyn baa muslimiintii markii dhexdhacday waxay tiri inan baxaba iima fiicneen oo ilaahay bay weydiisatay dembi dhaaf baxitaankaas ayib marka caaisha ilaahay baa ku soo dejiya dhowr iyo toban aayadood oo xadiithul ifki markii lagu been abuurtay oo layiri dadka waxxun bay samaysay baa ilaahay beri yeelay markaasaa wuxuu iri aayibuuna alطayibaatu liلطayibiina wاlطayibuuna liلطayibaati ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluuna lahum makfiraة wa risq kariim ceebna ma laha layihi mubara'uuna mima yaquuluun caaisha ceeb ma laha ayada iyo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam oo dee zawjkeedii ahaa markaasaa ilaahay wuxuu iri ulaa'ika lahum makfiraة wa risq kariim jannaa loogu bishaareeyey marka qoladan oo raafidada ah cadow kale oo ay yaqaaniin oon caaisha ahayn ma jirto ilaa ay xataa ku tamathulayaan marka ay meel socda ay arkaan ay leeyihin eygan waa caaisha weeyaan ciyaadan billahi sida khudlaanka ilaahay uu u ibtileeyey qur-aankii bay akhrinayaan oo ilaahi uu ku baryeelay caaisho oo sida wanaaga badana loo difaacay inay zawjatu nabiy sala allahu alayh wasalam ay tahay inay e, maxaan ku idhaahdaa afdalu nisaai ay tahay oo laysku khilaafsan yahay ayuhumaa afdal caaisha am khadiija waxaasoo dhan dheg jalaq usii maayaan waxaa weeyaan waa lagu ilaahay baa ku ibtileeyay wax kalena ma ahana ilaahay inuu mansilada caaisha sii rafciyo yaa ilaahay subxaanah wa tacaala doonay sidaasay marka uga hadlayaan ayib wa yatabara'uuna yuu yiri musanifka waxay ka beri noqonayaan min ariiqati rawaafid kuwii diidayay jidkooda saxaabada diidayay aladiina rawaafido yubgiduuna asaxaabata saxaabada uu caroonayo wayasubuunahum caynayo waa raafidadaas waa ismaaciilida iyo wixii lamid eh waxay aaminsan yihiin saxaabada boqolkiiba sagaashan iyo toddobo inay nebiga markuu dhintay islaamka ka baxeen oo murtadiin weeyaan laga soo bilaabo min abi bakrin ilaa aakhirihim markii laga reebo toddoba qofood iyo ahlu beytka sidii salmaan alfarisi iyo wixii lamid ah unbay soo reebayaan inta kale waa gaaloobeen bay leeyihin marka waxayba aaminsan yihiin in saxaabada la naca waaba diin ooba ayaga min arkaan aliimaanayba uga mid tahay saxaabadii oo rasuulillaahi oo khayru lquruuni qarni huma aladiina yanuunahum ou nebigu yidhi waasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaari waladiina tabacuhum biixsaan radia allahu canhum oo aayaadkaas ay ku soo degeen oo wa kulan wacad allaahu alxusnaa yaaba waxay leeyihin ninkaan u caroorin caynin iimaankiisa maba ansaxayab fiiri qofka khudlaanka markuu ilaahay ku ridayo dadkii khiyaarul umma ahaa markii adiga aada aamintid inay araadil qowm inay yihiin inay dad xun oo kulligood khawana a qur-aankii bedelay cahdigii nebiga khilaafay ee ahlu beytkii dulmiyey kulli markay ay aaminsan yihiin waxa weeyaan waa shiicada haddii aad aragti saxaabada waxay ka yidhaahdeen wax la koobi kara ma aha intaasna ilaahay wuxuu u yeelayaa in dembi ilaahay dembigooda u dhaafo mansiladoodana ay kusii kor noqoto lianna qofka markii la dhibo fii xayaatihi wa bacda mowtihi oo bigayri xaqin lagu dhibo dembigiina ilaahay wuu u dhaafaya darajadiisana way sii saramaraysaa marka markaasuu iri wa min tariiqati nawaasib kuwii nawaasibta ahayd jidkoodina way ka beri noqonayaan nawaasib jamcu naasibin aladiina naasabu lcadaa liaali lbeyt liannahu shiicada waxay ku timid qoladii khawaarijta aheed markay cali ka hor yimaadeen oo cali iyo dadkii la qaraabada ahayonoo dhan ay macnaha dagaal ku qaadeen yaa waxaa lagu magacaabay nawaasib aladiina naasabu lcadaa muqaabilkooda shiica dhalatay oo ahlu beytkii maadna cadeenood la dagaalanteen annagana ahlu beytka bas aan aan jeclaanayna wixii kaleo dhan anagana waa nacaynaa fiiri marka waxaa weeyaan laba oo darafay naqiid kala joogta wa ahlu sunna ba yimaadeen yimaadeenoo waxay yidhaahdeen labadiinaba waxa weeyaan saxmatihidiin ahlu beytkana qadaris iyo maxaba gooni ay leeyihiin saxaabatu rasuulillaahina maxaba iyo jacayl bay leeyihiin in laga beri noqonaya ma jirto sidaas waay wa min ariiqati nawaasib aladiina yuduuna kuwii dhibaya ahla lbeyt biqowlin ku dhibay aw camalin biqowl waxaa weyaan inay caayaan waa gaalo inay yidhaahdaan camalna waaba kuwa la dagaalameen caliy bni abi aalib oo hadee intaa macaarig dhexmarto wada macnaha wada halaagay marka dadkaas marka nawaasibta lagu leeyahay khawaarij weeyaan nawaasib aladiina naasabu alcadaa e, licaliyin waa waxa weeyaan waa waa kuwii khawaarijta ahay wa yumsikuuna waxay ka aamusayaan camaa shajara wixii dhexdhacay bayna asaxaabati wa yaquuluuna waxay leeyihiin ina hadihi alaathaara aathaartan lasoo aathaartan almarwiyata la wariyay fii masaawiihim ayaga ceebtooda minhaa waxaa kamid eh maa huwa kadib markii saxaabadii isdagaalameen oo ay ugu weynee cali iyo mucaawiya oo ay dagaala waayen oo aalaaf ay ku dhinteen markii eh, aathaartaas dad baa wax ka qoreen marka dad baa waxay u suureeyeen dad madaxnimo ku tartamayo oo adduunyo ku tartamayo oo diintii iyo dadkeedii ba aan dadyeeraynin saasaa loo suuray marka arintaas waxaa lagu leeyahay aathaartaas la qoray ee macnaha meesha laga wariyay minha maa huwa kadib horta wax been ah ku jiro oo wax kasoo qaad aan lahayn wa minhaa waxaa kamida ah maa qad ziida fiihi wax lagu siyaadiyey wa nuqisa wax laga nusqaamiyey wa guyira can wajhi sida wax u dhaceen si ka bedelan loo qoray baa ku jirto wa saxiixu minhu waxa ayaga ka ansaxayne hum fiihi midkaas macduuruuna inuu dagaalka cali mucaawiya uu dhex wax hadal ka jooga ma ah sida uu dagaalka u dhex dhacayna asalkeeda waxaa weeyaan caliyu bna abi aalib markii cuhmaan ibni cafaan radia allahu canhu wa ardaahu la dilay asiga madiina buu joogay markaa uu ka dagaalkii ilan dadka muhaajiriinta oo madiina joogay dad yar bay ahaayeen dad oo aan si lama filaan isa soo aroor isa soo aruursaday oo manaadiqda waaweyn ka yimaadeen ay aqaaliimta oo ahlu shar ah yaa inta madiina si khifatan ku soo galay yaa cuhmaan oo khaliifata rasuulillaahi ay afarta gees ay ka hareereeyeen marka dadkii joogay madiina markaa saxaabada badigeed aqaaliimta kale shaam iyo iyo ciraaq iyo manaatiqa la kala jiray ma ayna difaaci karin cuhmaan sidaasaa lagu dilay dadkii markay cuhmaan dileen waa iska dhaqaaqeen waa baxeen waxay aadeen meelihii ay ka yimaadeen dadkii marka meesha ku haro muhaajiriintii ansaarta ahay ya cali bni abi aalib u tageen waxay yidhahdeen khilaafada in lagula mabaayacooda waay lianna waxa dhibka dhacay waan u jeednaa waxaa ka sii xun haddii ummadii looga tago khilaafa la-aan fawdadii way sii badanaysaa markaasuu iri cali bni abi aalib muslimiinta waxa weya way kala fog yihiin haddana fitnaa dhacday khilaafada hadii layla mubaayacood waxaa dhici karta in inaysan wada aqbaline dib ha loo dhiga maya bay ku yidhaahdeen marka aad markay uu israariyeen yuu iska aqbalay cali bni abi taalib khilaafadii muhaajiriin u ansaar wixii madiine jooga markay la mubaayacoodeen yu markaa cali wuxuu u diray haddana aqaalimta dadkii jiray inay la mubaayacoodaan mucdam alaqaalim oo dhan way la mubaayacoodeen waa ogolaadeen khilaafadiis ilaa reer shaam uu mucaawiya madax u yahay mooye mucaawiya waa diiday wuxuu u diidayna ma aha inuu cali ou macnaha madaxnimada kula tartama ama khilaafada ma ahayn laakiin wuxuu ri waxa dhacay waad maqasheen cuhmaan ibnu cafaana la dilay madaxnimo in laga hadlo maba ahabo dadkii cuhmaan dilay horta waa in gacanta lagu dhigo xadki lagu fuliyo kadibna aan isku nimaado markaa dad aan dooranno cali bnu abi aalib iyo dadkii muhaajiriinta ansaar waxay yidhaahdeen dadkaas in gacanta lagu dhigo xadkoodii la mariyo waxay ku imaan kartaa inay muslimiinta madax leeyihiin laakiin yaa xaq u leh marka inuu dadka raadiyo uu soo qabto uu xud ku fuliyo haddaan imaam jirin marka fiiriyo labadiiba waxaa weeyaan laba ra-yo qofkii uu ku kadsoomay uu dhici karo inuu ictiqaadiyo inkastoo xaqa ay tahay in khilaafa la doorto horta marka muslimiinta kelima ay yeeshtaan oo madax yeeshtaan wixii dhacay in dib loo raaca saasa sax eh laakiin mucaawi ijtihaadkiisa wuxuu gaarsiiyey iyadoo arintaas ay dhacday in khilaafo aan raadino waxaa ka horeysa dadka horta aan wax ka qabano sidaasu ay arintii yidhaahdeen marka sidii baa arintii ay sii tafaaqumtay sii weynaatay ilaa dagaaladii loo jeeday oo lawada ogaay ay ka dhacaan marka waxa dhacay marka waxa weeyaan waxay ku ahaayeen baa layidhi wixii ayaga ka sugnaaday macduuruun imaa mujtahiduuna musiibuuna inay yihiin dad ijtihaaday oo xaqa asiibay wa imaa mujtahiduuna mukhtiuuna markay ugu yaraadaanne xaqay ku ijtihaadeen way gafeen ninkii marka ijtihaad ahalna u ah waxa uu ku ijtihaadi karana wax la aqbali kara uu yahay hadduu xaqa asiibana laba ajir uu leeyahay haddii xaqi uu gafana ajir buu leeyahay wixii uu oo ka dhacayna macduur buu ku yahay markaasuu uri wahum ahlu sunnadi maca daalika laa yactaqiduuna ma ictiqaadinayaan ana kula waaxidin mid kastoo min asaxaabati kamid e macsuumun inuu oo laga dhowray can kabaa'ir اlithmi wa sakaa'irih dembiyaasha midooda waaweyn nin macsuumiinka ma aha oo dembi waa ka dhici karaa bal yajuusu calayhim dunuub in dembi ka dhaca waa banaan tahay fi ljumla min xayثu اljumla macnaa guud ahaan walahum waxay leeyihiin min asawaabiqi islaamka ay u hormareen iyo wاlfadaa'ili wanaagyaalka ay sameeyeen maa yuujibu wax waajibinayo makfirata maa yasduru minhum wixii kasoo fulay oo dhan in loo dhaafo in sadara hadiiba uu kasoo fulo xataa inahum yukfaru lahum waxaa loo dhaafaa min asayi'aati maa laa yukfaru liman bacdahum dadka ka dambeeya dembiyaasha ay galaan sida waxaan loo dhaafayna ayaga loo dhaafaya lianna lahum waxay leeyihiin saxaabadaas min alxasanaati alatii xasanaadkoo tamxu sayiaati sayi-aadka tiraysay maa laysa liman bacdahum wax ka dambeeya waxay leheyd markeed u fiirisid sidii diinta iyo nebiga u difaaceen ayagoo yarna naftooda ay u hureen oy khatar ugu bareereen mawaaqif badan wax sameey camalka ay sameeyaan ma jiro diinta markay bilaawga tahay dadkii gacansii lamid ma aha ummadii oo dhan markay diin wada qaadata dadkii la dhalay oo asiga muslimiinta ku dhex barbaaray lamid ma ah nin ummaddiisii oo dhan ay gaalo wada tahay inta ka dhex baxay diintii qaatay wa tacarada lilibtilaa'aati waaltardi waatardi walihaana lamid ma aha dadka kale waqad thabata waxaa ku sugnaaday biqowli rasuuli annahum saxaabadii khayru lquruuni inuu yahay wa ana almudda min axadihim midkooda suuska ou bixiyaahu idaa tasadaqa bihi hadduu sadaqaysto kaana afdala wuxuu ka fadli badan yahay min jabali uxudin uxud jabalkiisa oo dahaban la sadaqaysto oo minman bacdahum ka ahaaday dadka ka dambeey jabal uxud dahab ah haday sadaqa la baxaan ajirka ay ka helayaan ma dhamo saxaabatu rasuulillahi halka suus ay la baxeen ikhlaaska iyo maxabada iyo tadxiyada iyo difaac can illaahi difaac can rasuuli illaahi wa can diinihi siday ugu bixiyeen wax lamid ee eh ma jiraan thumma idaa kaana haddii uu yahay buu qad sadara min axadihim dembun haddii saxaabada mid kamida eh dembi uu ka soo fulo fayakuunu wuxuu ahaanaya qad taaba minhu midka towbo keenay aw ataa bixasanaatin inuu la yimidta muxuu ka tirayso aw ghufira lahu in loo dhaafay bifadli saabiqatihi islaamka uu hormara awgeed in lagu dhaafay aw bishafaacati muxamadin nebi maxamed shafaacadiisa in looga dhaafay aladii nebigo alladii nebigo hum ayaga axaqu nnaasi bishafaacatih nebiga ummadiisa waa uu shafeecayaa waxaase laakiin shafeecada uusii xaq badan kuwii saxaabadiisii ahay aw ibtuliya in la ibtileeyey baa loogu dhaafayaa bibalaa-in lagu ibtileeyey fi dunyaa kufira bihi canhu dembigiisana loogu dhaafay marka waxaa weya saxaabada ninkii dembi ka dhacay imaa inuu ka towba keenay ama xasanaadkiisa oo ina alxasanaat yuthibna sayiaat ilaahay uu yiri loogu dhaafay ama ilaahay saabiqadiisa daraaddeed dembiga ugu dhaafay amiga nabiga shafaacadiisa ama masaa'ib ku dhacda in loogu dembi dhaafay intaas kama marnaanaysou leeyahay walidaalika ibnu xasmin iyo dad kale waxay baqabaan saxaabatu rasuulilahi kulluhum min ahli اljanna oo ilaahay wuxuu iri laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatala ulaaئika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wa kula wacada allahu اlxusna dhammaantood ilaahay janno uu yaboohay buu yiri marka kulligood waabu ahluljanna wa maxaa yeeley sanadka oo oo lixaad wixii ka horeeyey waxa weeyaan waa qeyb wixii ka dambeeyana waxa weeyaan waa qeyb kale labadoodii marka laysku soo daray buu ilaah yiri wakulan wacada allaahu lxusna marka maxaaba haraybo kulligood waaba sidaasayba ahlu janna ku yihiin buu yiri ayib fa idaa kaana haadaa midkan haddii uu yahay fi dunuubi lmuxaqaqa dembigii ka dhacay haddii sidaas xaalkiisa ou yaho in la dhaafa ay lagama maarmaan tahay fa kayfa alumuuru umuurtiisay noqonaysaa alatii umuurtao kaanuu fiiha mujtahidiina wixii ay ijtihaad u qabteen oo dembi u bareer aysan ahayn maxay kuna noqon kartaa haddii dembigii u bareereenba saas loo dhaafayo wixii ijtihaad u qabteenna min baabi awlaa weeyaan in asaabuu hadday asiibaan falahum ajraani wa in akhta'uu hadday gafeenna falahum ajrun waaxid waalkhata'u makfuurun khata'ana waa loo dhaafaya ayib huma ina alqadra aladii yunkaru min ficli bacdihim qaliilun ثuma ina alqadra qeybta aladii qadrigoo yunkaru min ficli bacdihim qaarkood ficilkooda laga inkirayo qaliilun waa yaryahay waxa ay sameeyeen saxaabadaas oo dagaalkii iyo wixii kamid oo dhexdhacay waxa oo afcaasha oy sameeyeen oo la dhihi karo wax fiican ma ahayn waa qaliilun wax yar nasrun ee yar makfuurun loo dhaafay oo fii janbi fadaa'ili اlqowmi muxaasiniin fadaaisha ay lahaayeen iyo maxaasintooda markii loo fiiriyo sayi-aadkooda wax yaray ahayd marka taasaaba lagu dh ay ku dhex dhumayaan u leeyahay oo marka fadaaishaas waa maxay min aliimaani biاllahi wa rasuulihi ilaahay oo la rumeeya iyo rasuulkiisa iyo wاljihaadi fii sabiilihi jidka ilaahay oo lagu jihaado iyo wاlhijrati ilaahay dartiisa oo dhulka looga tago iyo wاnusrati dadkii oo loo diintii oo loo gargaaro iyo wاlcilmi الnaafici ay faafiyeen iyo wاlcamal saalix ay qabteen markii loo fiiriyo wixii yaroo ay sameeyeen oo dembi ah wanaagyaalkaas markay sameeyaan waxay ka tahayba malahabo waman nadara ninkii fiiriya fii siirati اlqowmi qowmkii siiradeeda bicilmin wa basiiratin ku fiiriyo iyo wamaa mana allahu calayhim ilaahay wuxuu ku manaystay bihi bilfadli bih bima sabaqa min alfadaa'ili calima yaqiinan wuxuu ogaanayaa annahum saxaabadii khayru lkhalqi inay yihiin bacda alambiyaai khalqiga o dhan kuwa ugu fadli badan ambiyada kadeeda laa kaana walaa yakuunu mithluhum wax ayaga lamid oo dad ah horena uma dhicin gadaashoodna ma imaan doono wa annahum asafwatu kuwa la doortay waay oo min quruuni haadihi lumma ummadan quruuntooda kuwa khiyaarkooda a ah waay alatii ummadoo hiya khayru lumami wa akramuhaa cala allahi ummadan oo ummadaha ugu khayr badan oo ilaahay agtiisa ugu karaamo badan yay ugu sii fiican yihiinoo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna can ilmunkari dadka la yidhi yay ugu sii khayr badan yihiin haddii la sheega wanaag unbaa lagu sheegaa xumaana waxa weyaan wax ay jidku leeyihiin ma dembigii ka dhacayna ilaahay buu waa u dhaafi wa sala calى nabiyina muxamadi wa aalihi wa saxbihi ajmaciin